بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله باب التنازع في العمل waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat اlajrumiya gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay juskii labaad waxaynu ka qaadi doonaa inuu ka bilaabi doonaa baabka tanaazuca wuxuu yidhi sheekhu haadaakani baabu tanaasuci tanaasuca baabkiisii weeyi fi lcamali camalka lagu tanaasucayo ee lagu doodayo waxaqiiqatu ay xaqiiqatu tanaasuci tanaasuca xaqiiqadiisu an yataqadama waa inay horu maraan caamilaani laba caamil waa inay xagga hore maraan aw agharu ama laba caamil wax ka fara badan wayataahara waa inuu dambeeyo macmuulun macmuul waa inuu dambeeyo fa agharuu iyo hal macmuul wax ka badan wayakuuna waa inuu ahaado kullu waaxidin mid kasta waaxid kaasoo min alcawaamili cawaamisha ka a cawaamisha almutaqadimati horumartay yadlubu mid dalbaaya dalika kaa dalbaaya kaa almutaahiri ee dambeeya wadalika tusaale naxu qowlihii allah hadalkiisa weeyi tacaala allah sarreeye aatunii isiya ufriq aan shube calayhi sadiga dushiisa qidraa daamur aan ku iyo wa qawlika ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid aweeye ah aad tidhi waxay garaacay huwa zayd bay garaacay wa akramtu waan maamuusay zaydan zayd ayaan maamuusay iyo wanaxu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid aad ah tidhi allahuma salli wasalim wabaarik calaa muxamed allaahumma allow salli amaan wasalim badbaadi wabaarik barakee calaa muxamedin muxamed walaa khilaafa sheekhu raxima llahu tacala halkan waxau ka guda baabka loo yaqaano baabu tanaazuc baabka baabu tanaasuc xagga luqada waxaa lagu dhahdaa atakhasumu walikhtilaaf waa in la doodo lasna khilaafo ama tajaadub in labada shay la kala jiito xaqiiqada ishtiqaalkana afar dabdi ama afar daabit waxa laga hela ayaa la dhahdaa oo waxaa laga hela afar saddex arimood baan ujeedaa cafwan saddexda arimood arinta koobaad an yataqadama caamilaani aw akaru laba caamil aba laba caamil waxa ka badani waa inay xagga hore maraan oo lagu sheego kelmada jumlada xaggeega hore wayataahara macmuulun fa akaru hal macmuul ama hal macmuul wax ka badana waa inuu dambeeyo laba wayakuna kulu waaxidin min alcawaamil almutaqadimati yadlubu dalika almutaahiri mid kasta oo cawaamishan xagga hore lagu sheegay ka mid ihi waa in uu doonayo macmuulka xagga dambe lagu sheegay waa inuu doonayo afartaa shay saddexdaa shay baan ujeeda cafwan waxaa laga helo haddaynu saddexdaa shay ka helno xaqiiqatu tanaasuc waynu haynaa haddii mid kamida ah aynu weynana xaqiiqadii tanaasuca ma hayno marka marka aynu nidhi an yataqadima an yataqadama caamilaani laba caamil waa inay hore maraan marka aynu nidhi waxaa ku baxaya zaydan darabtu wa akramtu waayo lita'ahurihima xaggay joogaan iminka xagga dambe shardiguna waa maxay an yataqadama caamilaani baa shardiga darabtu zaydan wa akramtuna way baxday limaada waa litawasud lmacmuuli baynahuma macmuulkii aan doonayn inuu xagga dambe maro labada caamil ay ka soo horeeyaan baa bartanka ku jira iminkana markaa tanaasuca xaqiiqadiisii markaa ma hayno tanaajuca ah xaqiiqadiisa labada labada caamil waa inay horeeyaan macmuulkuna waa inuu dambeeyo labada caamil mid kastoo ka mid macmuulkana waa inuu dalbayo oo raadinayo masle faanaynta ow agaradana waa inay saddex yihiin saddex saddex waa inay noqdaan ya waayo lama arag buu leeyahay shaarixu tanaasuc wax ka badan inay ku tanaasucaan saddex markii istiqraal lagu sameeyey ee la dabagalay macmuulkuna waa inuu dambeeyo hadduu macmuulku mutaqadimo sida tusaalaha aynu sheegnay ama uu tawasudo tanaasuc ma hayno ee labada caamil waa inay horeeyaan macmuulka ay ku camal falayaanna waa inuu dambeeyo labada caamil mid kastoo kamidiina macmuulkan xagga dambe lagu sheegay waa inuu doonayo mid kasta waa inuu doonaya aynunina maay naga baxaya waxay naga baxaya ja ja zaydun ka waran ja ja zaydun waa laba caamil ja ja zayd oo macmuulo xagga dambe yaala labadan mid kastoo kamid muu raba la jaaada dambe maxaa loo keenay limujaradi tawkiid isaga marka labada caamil waa inay sidooda u rabaan masl fani rabitaanka ay rabayaan ima cala tawaafuq wa ima cala alikhtilaaf ima maca atawaafuq wa ima maca atakhaaluf si midaysan bay u dalbayaan si midaysan bay u dalbayaan maxaan uga jeedaa bimacnaa kan horena faacil buu doonayaa ka ku xigana faacil buu doonaya labadoodaba faacil bay u wada doonayaan wa ima calaa takhaaluf mid faacilnimo u doonaya midna mafcuulnimo u doonaya farqi male saxiix wala laa doonitaanka ay doonayaan ila waxanu mid kasta waa inu doonaya inu nidhi sooma doonitaankaasi si midaysan ha u doonaan oo isku isku shay labadooduba ha u wada qaataan oo tusaale labadoodiiba faacilba u wada doonayaan ama ha iskhilaafaan oo midna faacilnimo ha u doono midna mafcuulnimo ha u doono farqi male sheekh misle iyaga oo laba caamil ay ku tanaasuceen macmuul keliya faacilnimona ay u rabaan waa sida qaama waqacada zaydun iminka maxaa yaala meesha waynanu ka soo saarna xaqiiqatu tanaasu qaama waqacada zaydun maxaynu nidhi an yataqadama macmuulaani laba macmuul waa inay hor maraan an yataqadama caamilaani afwan laba caamil waa inay hormaraan maraan qaama waqacada waa laba caamil wayataahara macmuulun macmuulna waa inu dambeeyo macmuulkuna waa zayd haye wyakuna kulu waaxidi min alcawaamil اlmutaqadimati yadlubu dalika mutaakhira labadan caamil ee qaamo iyo qacdihii mid kastaa wuxuu doonayaa zayd buu doonaya muxuuna u doonayaa qaamina faacil bay u baahan tahay qaacdina faacil bay u baahan tahay way ku tanaasucayaan way ku doodayaan marka misle fanaynta haye inay u doonayaan calaa jihati lmafcuuliya labadoodba iyaga wada socda waa sida tusaalahan inoo sheegay atuni ufriq haddaad aragtaan ata wa bimanaa acaa laba mafcuul bay qaadataa haddaad aragtid ata bimacnaa jaa weeyaano maba gudubtaba ata iyo ata way kala duwan yihin aska lua alcarabiya ata haddaad aragtid waa bimanaa acaa laba mafcuul bay qaadataa atana waa bimacnaa jaa o waa hal mafcuul bay qaadanaysa waxaan ujeedaa maba gudbaysaba mafcuul maxabadna ma doonaysa marka ata baynu usoconnaa aataasoo laba mafcuul ma doonayso mafcuulkii koowaad way haysataa weeya mutakalimka haye ilay aatuni waa ficil amar faacilkiisina waa maxay waa wowda ya mina wowdahayn waa wowda haye nuunku waa nuunulwiqaaya yadina waa mafcuul maxay rabtaa marka ila laba mafcuul bay doonaysa mafcuulkii labaad bay doonaysaa ufriq jawaab alab baa lagu jasmiyey qowlka raajixaana wayna soo marnay haye fain tu'tunii ufriq adaad shardigiiyo ficil shardigii waa go-an soo saama haddaba ufriqna waxay doonaysaa mafcuul aatunina waxay doonaysaa mafcuulkaygii labaad yay ku doodayaan marka qidran bay ku doonayaan aatuni waxay leedahay waa mafcuulkaygii labaad ufriqna waxay leedahay mayna anu hal mafcuul baan u baahana adu mid bad qaadatay anaa iskala kan ay ku murmayaan sumaysa maxay ugu doodeen ala jihati lmafcuuliya labadoodii mafcuulnima u doonaya iyagoo iskhilaafsan darabanii wa akramtu zaydan darabanii maxay doonaysaa faacil bay doonaysaa akramtuna maxay doonaysaa mafcuul bay doonaysaa zaydan baana xagga dambe yaa loo macmuula way ku murmayaan soo maarta marka dalbitaanka ay dalbayaan ima calaa jihati tawaafuq wa ima calaa jihati takhaaluf labada way dhici kartaa ee saa u marka waan hayno xaqiiqada waad fahamtay maleta tanaasul waa laba caamil xagga hore joogaan macmuulna waa inuu xagga fadhiyo labadan caamil mid kastoo kamidina macmuulkan waa doonayo intaad eedashid xaqiiqadii tanaasuca iyo daabidkiisii waad haysaa wa xaqiiqatu ay wa xaqiiqatu tanaasuci tanaasuca ah xaqiiqadiisu an yataqadama waa inay horu maraan caamilaani laba caamil waa inay xagga hore maraan aw akaru aw akara iska ilaaliy aw akara qaar ma qoraya aw akaru weeyaan sheekh aw akaru ama laba caamil wax ka badan saddex bay noqon karaa wayata'ahara waa inuu dambeeyo macmuulun macmuul waa inuu wayakuuna waa inuu ahaado kullu waaxidin mid kasta waaxidka oo min alcawaamili cawaamisha ka mid ah cawaamisha almutaqadimati horumartay yadlubu mid dalbaya waaxidku ama kulligu dalika ka almutaakhire ee dambe mid kastoo labadan caamil ka midiina macmuulkan xagga dambe lagu sheegay waa inuu doonaya de masl wdalika tusaale naxu qawlihi tacaala aatuni ufriq calayhi qidra aatuni waxaan idinku yidhi aataa luga alcarabiya haddii aataa oo madka aad aragtid laba mafcuul bay doonaysaa ataana bimacnaa ja weeyaan mafcuulba qaadan mayso masla fahni haddaba aatunidani mafcuulkii koobaad way haysataa mafcuulkeygii labaad bay daydayaysaa ufriqna mafcuulba ma haysata halkeygii mafcuul bay doonaysaa iyaduna qidran bay markaa labaduba u baahan yihin mayna u baahnayn labaduba waa laba caamilo xagga horey joogaan qidrana waa macmuul labadoodina way dalbaano waxayna u dalbayaan si midaysan oo ah mafcuulnimo ta hore waxay u doonaysaa mafcuul labaad caamilka labaadna wuxuu u doonayaa mafcuulkii koowaad masle fani iyo wa qawlika wa qawlika odhahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi darabanii waxay garaacay darabanii waxay garaacay huwa zayd baa garaacay wa akramtu waan maamusay zaydan zayd baan maamusay xaqiiqatu tanaasuc waynu haynaa daraba iyo akrama meesha inoo yaalla waa laba caamil zaydan baa macmuula daraba iyo akrami labadoodan mid kastoo kamid yihi zaydan tan macmuulkaa ah ee dambe wuu doonaya darabi faacilnimay u doonaysaa akramina mafcuulnimay u doonaysaa waa misl fahna culimo iyo wa naxwu allahuma allow allahuma allahuma allahu waa munaada xudifa minhu xarfu nida wujuban wacwida canhu almiim miimkan allahuma u dambeeya ayaa laga soo cibad qaatay haye allahuma allow salli wasallim wabaarik imise ficil baa yaala meesha ila sheekh wuxuu nagu yidhi an yataqadama caamilaani aw akharu bu guhi sooma aw akharu weyaan imika ila waa saddex weeyaan saddexaana ma dhaafi karaan bay leyin culimadu aye waa salli iyo sallim iyo baarig saddexdan mid kastoo kamidii waxay u baahan yihiin calaa muxamedin jaariya majruurkan in isaga ku tacalluqo calaa muxamedin jaariya majruurkaasi saddexdan mid kastoo kamidii wuxuu u bahan yahay inuu kusoo tacalluqo waayo salli de waa ficil amar mabni calaa xadfi ya wa sallimna waa ficil amar mabni calaa sukuun wa baarigna waa ficil amar mabni calaa sukuun maslan mayna saxayn saddexdan mid kastoo ka mid muxuu doonayaa macmuulkan dambe calaa muxamedina inuu isagoo ku tacalluqu doonaya way ku tanaasuceen de so islama haysano walaa khilaafa khilaaf kaa-inun mu ahaanin fii jawaasi icmaali ayilcaamilayni labada caamilkoodii awil cawaamili ama cawaamisha koodii shita adoontid camalsiinteeda banaanideeda wax khilaafi kama taagna cinda albasriyiin wa cinda alkuufiyiin wa inama alkhilaafu khilaafku waxa uunu ahaaday fi kee munaasab ku a ah oynu ku camal siinaa maka hore maka dambe taas taasunbuu hadal ka taagan yahay e cawaamishan meesha taallaa inay camal falaan mid kasta oo kamidi khilaaf kama taagno isla fahni laakiin khilaafku muxuu ka joogaa kee munaasab ku a ah, waa inun isla fahnasha kee munaasab ku a ah hadal ka taagan yahay walaa khilaaf khilaaf kaainun muu ahaanin fi jawaasi icmaali ayilcaamilayni labada caamilkoodii awil cawaamili awa cawaamisha koodii shita doontid camal siinteeda banaanideeda wax khilaafoo ka taagani ma jiro waa inama khilaaf khilaafku waxa uunu ahaaday fi lwlaa ka mudan ee munaasabka ku ah fakhtaara waxay doorteen albasriyuuna ree basra waxay doorteen nimankii madhabkii basriyiintii weeyi icmaal athani ka labaad ku camal siintiisa liqurbihi liajli qurbihi thaniga dhawaanshihiisa waxay yidhahdeen ree basra basriyiintii waxay yidhaahdeen aan samayno ka labaad ila laba caamid baynu soo ma caamilka dambe ee labaad aynu ku camal siino limaada alxaqu liman qaruuba bay yidhahdeen xaq ayaa iskale ka dhow kana maanta jaar la ol o lage ka dhow sheekhan siina bay yidhahdeen he liman qaruba wakhtaara alkufiyuuna kufiyuuntiina waxay doorteen icmaal alawali ka hore camal siintiisa ka hore aynu siina yidhahdeen waa lisabqihi horreyntiisa isagu uu horreeyey ila ka horreeyey kana dambe alxaqu liman sabaqa bay yidhahdeen ya alxaqu he liman sabaqa bay sheekhu haye intaa iyada muxuu ku tilmaamay tilmaanteeda fahm in labada caamil ama awaamisha faraha badan leh in la camal siiyo khilaaf kama taagno laakin khilaafku wuxuu ka taagan yahay kee mudan ma ka dambe mise ka hore laba madhab baa meesha ku jira marka madhab lbasriyiin wa madhab lkufiyiin madhab lbasriyiin waxa uu yahay ka dambe oo ka labaad ah aynu camal siino sababtana waxay ku ta'liiliyeen isagaa u dhow xaqii jaarnimo mudan kuufiyiinna waxay yidhahdaan mayane ka hore aynu siino oo limaada isagaa u horeeyo o isagaa u xaqnimo badan alxaqu liman sabaqa bay yidhahdeen laakiin waxaad moodaa raajixu inuu yahay qowlkaasi basriyiinta sababta oo ah id laa yufsalu bayna alcaamili wa macmuulihi biajnabiyin caamilka iyo macmuulkiisa shay ajnabiya laguma kala saaro waa mid labaade qowlka basriyiintu ay leeyihiin oo ah labaad in la camal siiyo ayaa samaaca ku fara badan nasran wa nadman nasri ahaan iyo nadmi ahaan labadaba waa mid labaad qur-aanka kumay soo aroorin ilaa isaga mooyaane aayaddan quraanka aanka u fiirso aatuni ufriq calayhi qidran qidrantan iminka waxay leeyihin ha qaadato ufriq waana aayad qur marka kii labaad baa la camal siiyo madhabkii basriyiinta marka qowlkaasaa raajixa bay leeyihin u fiirsa haddaba xaqiiqatu tanaasuc waynu haynaa waxaa kaloon haynaa cawaamishan meesha taala mid kasta inuu camal fali karo laakiin laysku hayo un kee mudan taana waxaynu nidhi laba madhab baa ku jira madhabulbasriyin waxa uu yahay ka labaad hala camal siiyo madhabulkuufiyinna waxa uu yahay kahore hala camal siiyo ka soco haddaynu kahore camal siino kadamba saynu nidhaahna haddaynu kadamba camal siino kahore saynu nidhaahna isagaa sheekhu kuu qaadaa dhigaya eeg fa in acmalta haddii aad camal siisid alawala kahore haddii aad camal siintid acmalta waad camal siina adigu athaaniya ka labaad fii damiiri dalika kaa damiirkiisa ayaad ku camal siin kaa alsmi ismigaa ismiga almutanaadaci fiihi isaga lagu muransan yahay ismiga isaga lagu muransan yahay damiir u laabanaya ayaad ku camal siinaysaa kii labaad masl fani labadan caamil ee meesha yaalla haddeed camal siisid ayo ka hore tusaale qaama waqacada zaydun baa yaalla yaa horeeya qaamaa horaysa qaamaynu ku camal siinay zayd oo aynu nidhi faacil bay uhaysataa qaacidina waa caamilkii labaad maxaan ku samaynaa qacada qacdo waxaynu ku samaynaynaa waxaynu caamil uga dhigaynaa damiir u noqonaya ismiga mutanaazicu fiihigae lagu muransan yahay damiir u laabanaya ayaynu caamil uga dhiganaa waana sax oo wuxuu noqonayaa dee intii ma soo gelayo intii cawdu damiiridii ma soo gelayo sababta oo ah marka aynu nidhaahno qaama waqacada zaydun tasniyaba ka dhigo qaama waqacadaa akhawaaka u fiirso qaama waqacadaa akhawaaka akhawaakadan waxaynu faacil u siinay qaamada hore qacdana maxaynu siinay damir u noqonaya mutanaazicu fiiga akhawaaka ee dambe oo qacadaa aliftan iyay ku dhacaysaa akhawaaka bay ku dhacaysaa oo waayahe qaamaadan aliftan ku jirta ila waa damiire waxayna u noqotay akhawaake mayna soo gudagelayn maxay cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rutba maya lafdi ahaan unbuu kaga dambeeyay rutba ahaan akhawaakadana kaga horaysa sababta oo ah macduufu calayhiga iyo macduufka midkaa horeeya ila iminka labada jumla wan isku cadfanahay dee macduufu calayhiga horeeya macduufu calayhiga qaamaa jumladaasi wax lagu cadfayo qaama ayaana ku camal fashay akhawaakada ah markaa rutba ahaan muna u horreynin lafdi ahaan haba ku dambeeye dee qaacidadii nagamay jabin marka waa sax weyan markaas so saxiix ma u fiirso fa in acmalta haddii aad camal siisid alawala ka hore acmalta waxaad ku camal siin athaniya ka labaad fii damiiri dalika kaa damiirkiisa ka alsmi ismigaa ismiga almutanaasaci fiihi dhexdiisa lagu doodayo fataqulu waxaad odhanaysaa qaama waxa istaagay waqaacadaa way fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaad wadarabanii waxay garaacay waakramtuhu zayd waan maamuuse zaydun zayd baa garaacay wadarabanii waxay garaacay wa akramtuhumaa labadooda waan maamuuse akhawaaka labadaadii walaal wa mara waxay soo maray bi aniga wa marartu waxaan soo maray bihimaa labadoodii akhawaaka labadaadii walaal ayaa soo maray allaahuma allow salli amaan wasalim nabadgeli calayhi muxamed wabaarik barake calayhi muxamed calaa muxamedin muxamed allow ammaan waad la haysataan bay la tahay iminka qaama wa qaada maxaa meesha yaalla qaame iyo qaada mutanaasacu fiihi waa ke waa akhawaaka haddaba qaamadan waxaynu ku camal siinay akhawaakada ayaa faacil u haysataa u fiirso matniga eeg iyo waqaada soo ma qaamo w qaamo caamilka hore ee qaamo ayaynu ku camal siinay akhawaakada dambe ta labaad oo qaacdaa maxaynu ku samaynaa waxaynu ku samaynaynaa waxaynu ku camal siinaynaa damiir u noqonaya ismiga mutanaasicu fiige akhawaaka dee akhawaaka waa tafniye damiir qaacdaa faacil uga dhig damiiru tafniya maxaynu odhan qaama wa waqacadaa akhawaaka kamana dhalanayso damiirkani inuu noqday mid ka dambeeya lafan warutbatan waayo lafdi ahaan iyo dhawaaq ahaan buu kaga dambeeyaaye daraj ahaan isagaba kaga horeeya oo qaamo faacilkeedii weyde masle fanita haye wa darabanii wa akramtuhu zaydun u fiirso darabi iyo akrama meesha yaalla haye maxaynu ku camal siinay zayd daraba ayaynu faacil uga dhignay oo caamilka horea akrama maxaynu samaynaa marka waxaynu samaynaynaa damiir u noqonaya ayo mutanaasacu fihiga oo zayd ah ayaynu siinana ayaynu damiir uga dhigna mayna saxayn kamana dhalanayso cawdu damiir eh, ilaa mutaahiri lafdan wa rutbatan limaada lafdiyaanaha kaga dambeeya rutba-aan buu kaga horeeya darabanii waay garaa wa darabanii waxay garaacay wa akramtuhu waan karaameeye zaydun zayd bay garaacay hadda mayna fahamteen markaa zaydun tan dambe yaa faacil haysta iminka daraba haysato caamilka horaa akramana waa caamilkii labaad maxaynu siinay damiir u noqonaya mutanaasacu fihiga culima taana mayna fahamteen wadarabanii waakramtuhumaa akhawaaka haye darabanii oo caamilka horea ayaynu akhawaaka u siinay faacilnimo ila waa taniye garanay haddaba waa akramtuna maxaan samaynaynaa damiir mutaabaqaynaya de mutanaasicu fiiga dambe ila waa taniye ayaynu damiir uga dhigana wa akramtuhumaa mayna labadii akh ku dhacayn kamana dhalanayso hadalkii aynu nidhi ahaa he ya alidmaaru qabla dikri kama dhalanayso de alidmaaru qabla dikri kama dhalanayo ama cawdu damiiri ilaa mutaahirin lafdan wa rutbata kaba dhalanayso wamara bi waxay soo maray wamarartu aan sooma mara bi aniga waxay soo maray wamarartu waan soo maray bihimaa labadooda ay akhawaaka labadaadi walaal bay soo maray u fiirso maradani maxay u baahan tahay faacilo akhawaaka haye marartu dadabana maxay u baahan tahay de tacalluq wax kusoo tacalluqa soo maa wuxuu kusoo tacaluqaya waxaynu ka dhigaynaa damiir u noqonaya oo mutaabaqaynaya mutanaazacu fihiga dambe wa marartu bihimaa waaniga ku yidhi ma isla fahnay taana allahuma salli alayhi wabaarik calayhi calaa muxamedin u fiirso salli iyo sallim iyo baarik ba meesha taala ficilka hore ee salli a ku camal siino ynu ku tacalujinay calaa muxamedin maxaan samaynayna marka caamilka labaad iyo caamilka saddexaad waxaynu samaynaynaa waxaynu u idmaarinaynaa ama waxaynu ku amal siinaynaa damiir u noqonaya mutanaazacu fiihiga oo mutaabaqaynaya de waamir mutanaazacu fiihiga waa maxamed sooma dee calayhi iyo calayhi un baarake iyo salimo kala qadar mayna basiidan marka waa basiid waa madhabkii ayo waa madhabkii kuufiyiinta wey madhabkii kuufiyiinta wey marka u fiirso waay la socoteen bayna tahay labada caamil ee meesha yaalla ee macmuulka ku murmaya haddaynu camal siino ka hore masladu way fududahay hadaynu ka hore camal siino ka labaad waxaynu ku camal siinaynaa damiir u noqonaya ismu mutanaazicu fiiga kamana dhalanayo damiirkaasi inuu noqonayo mid kaga dambeeya laftan waa rutbatan ee wuxuu u noqonayaa shay kaga dambeeya oo dhawaaq ahaan rutba ahaanna kaga horeeya ma idiin bislaatay mise waxbaa ku jira ya waa basiid bay la tahay wa in acmalta haddii aad amal siisid niyahow athaniya ka labaad caamilka labaad sheekh ha iska dhaqaaqin sidii wax indhale fandur xaaladaa fiiri fain ixtaaja haddii uu u baahdo alawalu ka hore ilaa marfuucin marfuuc haddii uu u baahdo admarta waad u idmaarinhu marfuuca taquulu waxaad odhanaysaa qaamaa way kaceen waqacdo waxa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaal wain ixtaaja haddii uu baahdo caamilka hore ilaa mansuubin mansuub aw majruurin wa ilaa majruurin ama mid majruura xadafta waad goyn adigu hu madkuurka mansuubka iyo majruurka waad iska goyn wadalika kalaayati waaba sida aayadda aayadda qur'aanka ee u fiirso aatuni ufriq calayhi qidra haan dhamaystirno iyo ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid aweeye ah aad tidhi darabtu waan garaacay wa darabani waxay garaacay akhawaaka labadaadii walaal wa marartu waan soo maray wa mar rabbii waxay soo maray aniga akhawaaka labadaadii walaal u fiirso muxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi caamilkii hore haddee la camal siiyo al bay noqotay oo banaankiiba hawshu taalla caamilkii hore camal siisay oo ismigan meesha lagu doodayay siisaye caamilkii labaadna damiir u noqonaya mutanaasicu fiiga unsi mana basiid noqon waxa kuu yimid de haddaba ku camal siisid caamilka labaad waa madhabkii basriyiinteed kii hore maxaan ka yeelaynaa caamilka hore ha ku dhaqaajino si wax indhalee horta iska eg caamilkani muxuu doonayaa dhoorta caamilkani muxuu u baahan yahay ma marfuuc buu baahan yahay ma mansuub buu baahan yahay ma majruur buu u baahan yahay halkaas soo dhigo hawshaasi kadib hadduu marfuuc u baahan yahay marfuuci isaga waynu i idmaarini waayo hadalku kama maarmo marfuuc hadal iska dhismaya marfuuc la-aan mama jiro mau jira mama jiro ama mansuubka iyo majruurka iyagu waa fadlo waa laga maarmi karaa iyagu waa la iska xadfi karaa misle fahnay intaa intaa misle fahnay haddee kalaamkani shaygan meesha yaallaa ee ficilka hore hadduu baahan yahay marfuuc marfuuci waynu u oo waxaynu ka dhigi wax mutaabaqaynaya mutanaazicu fiiga lagu camal siiye ka dambe oo hadduu mutanaazicu fiiga lagu doodayo hadduu mufrad yahay damiiruun baynu ku istitaarin ficilka hadduu mutanaazicu fiiga uu musane yahay ama uu jamac yahayna dee damiir barisa un baynu keeni war mayna basiidaan culimo waa basiid bayna tahay u fiirso aayaddii qur-aankii ku noqo aayadda qur-anka sida aayadda qur-aanka oo kale weeyaan bu ku ayadda qur-anka maxay u baanay iminka aatuni ufriq calayhi qidran qidran baa meesha taalla qidran waxaynu ku camal siinay ufriq oo mafcuulnimo u haysata aatuni ba meesha taalo idla doonayso caamilkii koowaad ahayd maxaan samaynaa waanagayna yidhi marka hore iska eega aatunidani maxay u baahnayd ma marfuuc ma mansuub ma majruur kusoo tacalluqa maya waxay u baahnayd mansuub maadaama oo mansuub ay u baahnayd he in loo idmaariya ahayd soo maha oo damiir mutaabaqaynaya dee ismigaa dambe oo aatunihi la ydhahdo soo maha la iska xadfiya waayo waa fadla misle mayna basida u fiirsatan lafteeda darabtu wadarabani akhawaaka wadarabanii akhawaaka ayaa faacil haysata akhawaaka maxaa la odhan laha iminka darabtuhumaa bay noqon lahay soomade lama odhanayo limaada damiirkiibaa mansuub noqday maadaama ou mansuub yahay he waa la iska xadfaya sababta waa maay maxaa inagu kalifaya waxaa inagu kalifaya alidmaaru qabla dikri ama qaacidadiiba hadda inaga jabasa ahayd cawd damiiri ilaa mutaahirin lafdan warutba u fiirso markaan ku idhahdo darabtuhumaa wadarabanii akhawaaka darabtuhumaadan iyay unoqonaysa akhawakada dambe akhawakada dambe lafdan warufata mayna kaga dambeyn de halkaad ku haysaa marka inaga da toore haddaa maxaad ku samaynaysaa toore waxaad ku samaynaysaa maadaama uu cumdo yahay waa muktafar waa la iska dhaafaya ama waaba sax tanaasuca laftiisa waxa weeyaan markaynu camal siinayno markaynu ka dambe aynu ku camal siino waxa hore noqonaya ka hore hadduu u baahan yahay marfuuc waa loo idmaarinaya iyadoo waa sax wey waa sax wey hadduu marfuuc yahay ama haddii uu mansuub yahay miya waa la iska xadfiyaa waaba waajib gelin culamadu saxiix walala marartu wa mara bi akhawaaka u fiirso marartu maxay doonaysay mutacalaq in la ydhao ahayd maxay marartu bihimaa bay doonaysay soo ma dee bihimaadii waa laska gooyey limaada majruur bay noqotay waxaana ka dhalanaya cawdu damiiri ilaa mutaahirin lafdan wa rutba wa hada laa yajuuz mayna basiid noqon markaa labadii masalo basiid bay idiin noqdeen haddii caamilka hore la camal siiyo ka dambe waxaa lagu camal siinayaa damiir u noqonaya ismi mutanaasicu fiihi damiir uu leeyahay ayaa la siinayaa haddii ka dambe la camal siiyo ka hore waxa la samaynaya waa la eegayaa waxa uu u baahan yahay haduu marfuuc yahay waa loo idmaarinoo damiir baa looga dhigi haddii aanu ahayn uu mansuub yahay ama uu majruur yahayna waa la iska xadfaya ma wax adag baa ku jira laqmana de saasa kudhanta laqmaa uma baana lada baabu tacajubi haadaa kani baabu tacajubi tacajubka baabkiisii wey la yaabitaanka sheegoo lala yaabo wey tacajubka waxaa la idhahdaa inficaalu yaxduu aw yuxdiu inficaalu yaxduu fi nafsi cinda shucuuriha biamrin khafiya sababuhu wakharaja can nadaairihi aw qalat nadaa'iruhu inficaalu waa isbedel wey oo yaxdusu fi nafsi nafta ku dariya cinda shucuuriha marka ay dareento biamrin amar arrinkaasoo khafiya sababu sababkii keena uu qarsoomay wa kharaja ama u kharaja ka baxay can nadaairihi nadaairtii wixii isaga lamid ahaa aw qalat nadaairhu ama nadaairtiisiba ay yaraato ya waxaa la idhahdaa waa inficaal kusoo dariya naftu marka ay dareento arrin yani waxa weeyaan uu qarsoon yahay sababkiisu iminka tusaale masaajid baan ku jirnaayo waxba lasoo tuudo gawubaynu maqalnay gawdaa markaynu maqlo waynu wada yaabana de sababta oo ah sababkii u ka dhashay ma garanana de maynu garanana m ma garanano ma garanano tusaale iminka waxaad aragtay waxa weeyaan gaari waxaad aragtay guuxayo oo lagu dhex jiro dee sababkiisa wuu muuqdaa iminka markaa waxaan ka guuxsinaya dawaatan waatan u istaahan nin baa ku dhex jira gaari waxaad iska aragtay iska guuxayo oyna cidba ku dhex jirin nadaa'igtiisa wuu ka baxay de soo ma dhagax yaroo naqan baad qaaday waa tuurto masaajidka dhagax yaro noqon finiin aad kusoo tuurtay masaajidka gebigiisi buu dhagax yaraa noqda ka war nadaahirtiisi mu naga bixin <laughs> maa lagu yaqaanaa finiin inu dumiyo maya laguma yaqaanaate kolkaa waxyaalahaas saasay sheeg sheegaan oo yidhahdaan haddaba eeg ficilka ficlu taajubka laba loo qabiya mubawab iyo hayru mubawab labadaasaa loo qaybiya mid mubawab ah oo kutubta naxwaha dhexdeeda loogu baabaysto iyo mid hayru mubawab ah oo aan loo baabayninba ka hayru mubawabki aad iyo aad buu fara badan yahay sunada waa ku sugan yahay kitaabka qur-aanka waa ku sugan yahay lisaanulcarab waa ku sugan yahay isagoo hayr mubawaba aad iyo aad buu fara badan yahay waxaa ka mid a ah, kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum kayfa takfuruuna waa yaaba siaad u kufriyaysaan min atacajub ayn waa tacajub waa hayru mubawab ah, xadiidkii rasuulka ayaa ka mid a ah. ya abu hureriye rasuulku markii ay wada socdeen abu hurere waxa weeyaan uu dhuuntay rasuulka uu ka dhuuntay ad garanaysa xadiiskii uu rasuulku ku yidhi xaggeed aaday muxuu yidhi ya sawma rasuulku muxuu ku yiri subxaana allah ina almu'mina laa yanjus soo saamayn subxaana allah waa maxay waa tacajub de waa tacajub wey tacajub wey kalaamka carabta wuu kusugan lilahi daruhu farisa ilahay ayuu usugnaaday lamar barbaarintiisu waad la tacajubsantahay markaa shay kastood la yaabtid baa tacajub soo gelayda markaa soo ma markaa kaasi waa hayru mubawab looma baabaysto kaasi aad buu fara badan yahay ama ka mubawabkaa ee loo baabaysto naxwaha dhexdiisa waa laba siiqo labadii siiqna waa kan imika ku baraya walahu tacajubka waxa usugnaaday siiqataani laba siiqo ayaa usugnaaday ixdaahumaa ay ixda labada siiqo midkood maa afcala zaydan siiqada a weeye waa wasankii weeyaan afcala zaydan naxwu maa shay cadiima ayaa axsana wanaaga u keenayay huwa maagu zayda ninka zayda wamaa shay cadiima ayaa afdala fadliga u keenayay huwa maagu huwa maaguhu zayd wamaa shay cadiima aya aclama cilminimo badnaysi ay huwa maaguhu zayd famaa ma mubtadawn mubtada weeyi mubtadahaaso bimacnaa shayun cadiimun la macnaa maadan lafteedaba shayun cadiimuna way ku dhacaysaa shayun cadiimun masla fahnaynta wa afcala afcalina wuu ku icraabayahay ficlu maadin ficli maadi weeyi wa faaciluhu ay wa faacilu afcala afcala faacilkeeguna damiirun damiir weeyi damiirkaasoo mustatirun qarsoon fiihi ay filficli ficilka dhexdiisa ku qarsoon wujuuban ay istitaaran qarsoonid istitaarkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiib damiirkaasoo yacuud u noqonaya i huwa damiirku ilaa ma ma u noqonaya wlsmu magaca ismiga almansuubu la nasbiyey ismiga almutacajabu minhu lala yaabayna mafcuulu bihi mafcuulu bihigiiba weeyi wljumlatu jumladuna khabaru ma ma khabarkeedii weeyi muna ku eraabin ya ku qaadadhigmashee waaya wuxuu ku yidhi marka laba siiqu leeyahy labada siiqo siiqada koobaadi waa siiqada a ma afcala zaydan haddaba siiqada tan ah, waa ayru maxsuura ah, tarkiib keliya un gaarku ma maa afcala zaydun ha ilaashan maa afcala zaydan waa wasankii maslafani maa afcala zaydan waa maxay waa wasankii haddaba eg waxaa soo gudagelaysa siiqo kasta oo wasanka kan a ku timaada waxay noqonaysaa maxay maa afcala zaydan bay noqonaysaa ee maa afcala zaydanna haddaad ku indhacadaatid waa khatar soo ma marka maa afcala zaydan waa wasan siiqo kasta oo wasanka maa afcala zaydan la noqotaana waa siiqatu sheekh majladana inta mise adayg baa ku jira waa basiid bay la tahay siiqadani qur laba meelood bay kaga soo aroortay laba meelood keliya ayay kaga soo aroortay suuratu baqara aayadda boqol toddobaatan asbarahum cala annaar famaa asbarahum mawdica labaadna waa suuratu cabasa aayadda toddobiyo tobnaad qutila alinsaanu maa akfarah marka waa icil waa icil afcaaladan waa ficil maadi sida saxiixa maxaa u daliila nuunu wiqaayaa la xidhiidhsada waxaad ka odhan kartaa maa afqaranii ilaa cafwi illaah maa axsananii in itaqaytu llah saasaad ka odhan kartaa markaa nuunulwiqaaya ayaa la xidhiidhsan kara haye waa damiir mustatir ah mustatirkana waa waajib listitaar damiirkaasna wuxuu unoqonayaa buu ku yidhi maagu unoqonayaa buu ku yidhi idan maadaama oo damiirkan uu maa u noqday maadaasi maxaynu garanay inay ismi tahay waayo lana damaa'ira laa tacuudu ilaa ila asma damaairtu asmaa unba unoqotaa sheekh saxiix wala la markaa maadaasi waa ismi wey ka soco jumlada dambana waa khabarkii bay noqonaysaa bade mena basiid noqo jumlada marka laisku wada hooriyo maxay kuu noqotay khabarkii bay kuu noqotay markaa maad waa maxay maad waa mubtada waana shayun cadiimun axsanana waa maxay waa ficil maadi faacilkiisina waa waajib istitaar zaydana waa mafcuul jumladaasaa noqonaysa khabar maada u noqonaysa masla fahni waa in waajibistitaarta halkaynu kusoo marnay wasatru marfuucin biamrin xutima wa duna ya mudaaricin wasmayhima wa ficli istinaai watacajubi ya wa ficli istinaai watacajubi mankula taajub taajub wa ka halkaas kugu jirtaad waka mia taajubkan alkaas ku jira markaa faacilkiis waa waajib istitaar marka masla fahni halkaas siiqadaasi waa siiqade waa siiqadii ahayd ma afcala siiqo kasta oo ma afcala markay ku timaado maadaasi laga horreysa maxay noqonaysaa wa siiqatu tacajub ay ixda siiqatayni labada siiqo midkood maa afcala zaydan siiqada aweeyi wadalika tusaale naxwi maa shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiiyey ay huwa maagu zaydan ninka zayd ah inkastoo culimada ay idhaahdaan warda axsanamed maaha iminka ismu tafdiil maahe wanaagnimo badnaysiiyaha odhana waxaad tidhahdaa maa shay cadiima ayaa axsana wanaaga u keenay ay huwa maagu zayda ninka zayda saas culimada qaarkoodna inaa laga lamayle wamaa afdalahu wamaa shay cadima ayaa afdala fadlinimo badnaysiiyey ila fadlinimo badnaysiiye hadda markaan nidhaahdo maxaan ka laqmiya ismu tafdiil ma ismu tafdiilkan ka laqmeynaya marka waxaad moodaa cibaadadama inay fiican tahay oo ah maa shay cadima ayaa afdala fadliga u keenay ay huwa maagu zayd ah, wamaa shay cadima ayaa aclamahu kawaakibku ma qorayla tahay mutaiminku kawaakibku soo ma ma qoraya taa ma qoray famaa maadi mubtadaun mubtada weeyi bimacnaa shayun cadiimu bayna la macno tahay wa afcala afcalina ficlun maadin ficil maadi weeyi wa faacilu afcala faacilkiisuna damiirun damiir weeyi damiirkaasoo mustatirun qarsoon fiihi ay fi lficli ficilka dhexdiisa ku qarsoon wujuban ay istitaaran qarsoonid qarsoon istitaarkaasoo wujuban idaa wujubin waajibnimo u saaxiiba damiirkaasoo yacuudu u noqonaya ay huwa damiirku ilaa maa maa u noqonaya wlsmu ismiga ismiga almansuubu la nasbiyey ismiga almutacajabu minhu lala yaabay mafcuulu bihi mafcuulu bihi weeyi wljumlatu jumladuna khabaru ma ma khabarkeedii wey maynaba sidaan sheeg wasiiqatu siiqada siiqada athaaniyatu labaadna afcil bizaydin weeyi ah, afcil bizaydin waa wasankii u fiirso adoo afcil bizaydin weeyi afcil bizaydintan caynta waad kasinaysaa af cil afcal maaha waa af cilbi zaydin wey u fiirso hayru maxsuura ma koobna iyaduna waxaa soo gudagelaya siiqo kasta oo wasankan ku timaada he acilbi bay soo gelaysaa de acilbi zaydin bay soo gudagelaysa acil bay soo gudagelaysaa acilbi zaydin ama acilbi saasay noqonaysa ee acilbiun haduu taagnaa acilbi zaydinun haduu taagnaa qur-aanka iyaduna laba meelood bay kaga so aroortay suurat lkahfi aayadda lix iyo labaatanaad absir bihi wa asmic iyo qowlka allah uu yidhi suuratu maryam aayadda sideed iyo soddon asmic bihim wa absir marka wuxuu yidhi wasiiqatu siiqada siiqada athaaniyatu ee labaadna afcil bizaydin wey wadalika tusaale naxwu axsin bizaydin axsin bizaydin ala zayd wanaag badana haye wa akrim bihi ala karaamo badana fa afcil afcil ficlun ficil weeyi lafduhu ay lafdu afcil afcil lafdigeegu lafdul amri amar lafdigii wey wa macnaahu ay wa macnaa afcil afcil macnihiisuna atacajub waa la yaabitaan walaysa ma aha fiihi ay fiihi afcil damiirun damiir ma aha wa bizaydin bizaydinna faaciluhu ay faacilu afcil wey war ma isla fahne wa aslu qawlika wa aslu wa as muxuu ku qorayaa ya muxuu ku daraya ha muraaci Ah, wa aslu qawlika qawlkaaga asalkiisa aad tidhi axsin bizaydin axsana zaydun bu asalka horaa qawlkan had leedahay axsin bizaydin asalkiisii hore wuxuu ahaa axsana zaydun maadigu iska mari axsana zaydun haye ay saara wuxuu ahaaday daa mid wanaag u saaxiib ah naxwu awraqa shajar un bay lamid ahay awraqa waxa caleen bixiyey ashajaru geedkii guyirat waxaa la bedelay siiqatu siiqadiisii ayaa la bedelay siiqadii loogu dhawaaqayey ilaa siiqati lamri amar siiqadii baana loo bedelay faqabuxa waxaa xumaaday isnaaduhu ficilka u tiirintiisa ila daahiri ismi daahir a ah loo tiiriyo faziidat waxaa la ziyaadiyey albaau babaa lagu ziyaadiyey fi lfaacili faacilki sheekhow muxuu siiqada labaad waa afcil bizaydin weeye afcil bizaydin un haku dul joogina e eh, waa wax kastoo lamid a ah. haddaba axsin bizaydin u fiirso axsin bizaydin axsin bizaydin zayd u samafal ya masaasa <laughs> ya maya eeg afcishan ficilkiisi ficil amar wey lafdigiisi hadda muxuu yaalaa lafdi amar buu yaalaa oo afcil marka la odhaa axsin bizaydin marka odha amar baad moodaysaa bade sheekh amar maaha macnihiisu waa tacajub lafdigii amar buu ku sugan yahay laakiin amar macna halkan uma yaalo macnihiisu waa tacajub iyo la yaabitaan damiirna kuma qarsoona ilaa amarka damiir baa ku qarsoonaad ku qarsoonaade isaga faacilkiisii waa bizaydin tanba waa bizaydin tan wey u fiirso asalka hore ee axsin bizaydin axsana zaydin bu ahaa inuu macnaha kufahansiiyu doonaya kadibna siiqadii waxa loo wareejiyey siiqatu lamar baa loo wareejiyey siiqatu lamar markii loo wareejiyey ee siiqadii ay amar noqotayna waxa xumaaday in loo tiiriyo ismi daahira sababta oo ah dee siiqada amarka ismi daahira ma rafciso ma ismi daahir rafcisa maya kadibna waxaa la siyaadiyey ba baa lagu siyaadiye faacilkii si laftigu u wanaagsanaado kadibna maxaa la yidhi axsin bizaydin haddaba u fiirso oo oh, badani faacilkii baa lagu siyaadiyey waana ziyaado laazima ah, way ku daba dheganaanaysa kama fuqaysa bay leeyi masle faanaynta ah, wasiiqatu siiqada siiqada athaaniyatu labaadi afcil bizaydin weeyi wadalika tusaale naxwu axsin bizaydin axsin bizaydin zayd wanaagsana axsin bizaydin zayd wanaagsana akrim bihi karaamo lahaa ya saasa odhanaysaa marka deaaka laqmayn tafdiilka ya axsin bizaydin zayd wanaagsana axsin bizaydin zayd wanaagsana akrim bihi karaamo lahaa adee teenii hore lainogu naqmin jirtay ku naqmaysid maay axsin bizaydin zayd wanaag badana soo ma akrim bihi karaamo badana axsin bizaydin zayd maaa saas may noqon de labada goor isku dhawi fa afcila afcili ficlun ficil weeyi lafduhu ficilkan lafdigiisu lafdulamri amar lafdigii weeyi wa macnaahu ficilkan macnihiisuna atacajub waa la yaabitaana maaha amar ma fahni walaysa mana ah fiihi afcil dhexdeeda damiirun damiir kuma sugna wa bizaydin bizaydinna faaciluhu faacilkiisii weey mana sax noqon haddaba waa aslu qawlka u fahansiinaya wa aslu qawlika odhaahdaada asalkeegii aad tidhi axsin bizaydin axsana zaydin bu asalka hore iska ahaaba ay saara wuxuu ahaaday daa xusn mid wanaagu saaxiiba naxwu awraqa shajar unbuu lamid ahaa awraqa waxaa caleen bixiyey ashajaru geedki uma uyirat waa uma guyirat waa la bedelay siiqatuhu ficilkan siiqadiisii ilaa siiqati mri amar siiqadii baa loo bedelay siiqadiisi iyo qaabkii loogu dhawaaqaybaa siiqadii amarka oo kale lagala mid dhigo afciil baa la yidhi kadib markii afcil la yidhi waxaa xumaaday dee lafdulamar looma tiriyo ismi daahira soo ma ya maadaama oo ismi daahira aan loo tiirin karin waxaa la sameeyey ba baa faacilkii lagu ziyaadiyey suu lafdigu yani waxa weeyaan uu wanaagsanaado fa qabuxa xumaaday isnaadu ficilka u tiirintiisa ila daahiri daahir loo tiriyo oo la yidhahdo axsin zaydun in la idhahdo de axsin faziidat waxaa la ziyaadiyey albau baba fi lfaacili faacilkii lagu ziyaadiyo waxaa la yidhi axsin bizaydin u fiirso haddaba axsin bizaydintani axsintani waa maxay waa ficilkii ficlu tacajubka ahaa aye bizaydina waa faacilkii weeyaan masle faanaynta halkaana waxaa noogu dhamaaday tacajubka wa nogu dhamaaday wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk